asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii lix iyo labaatanaad ee kitaabka kitaabu tawxiid lishaykh moxamed ibni cabdilwahaab alxamdulilah rab lcaalamiin sal llahuma wslim la nabiyina muxamedi wala alihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd qala lmualifu raximah llahu tacaala baabu qawli llahi tacaala inama dalikum shayطaanu yukhawifu wliyaahu falaa takhafuuhm wakhaafuni in kuntum mu'miniin baabkan waxau sheekhu kaga hadlayaa alkhawf cabsida ayuu kaga hadlayaa baabkii kan ka horeeyey waa waynaga kusoo marnay ee uu sheekhu kaga hadlahay yani iimaanka macaankiisa iyo jacaylka ilahi subxaana wa tacaala oo la jeclaado iyo isaga dartii wax loo jeclaado kana waa cabsida wey marka waan soo sheegnay khawfka oo cabsida ah iyo jacaylku waa labada arimood ee macnaha yani midna uu hogaanka hore hayo oo waa cabsida midna uu ruuxa riixayo oo waa jacaylka wey maxabada ilaahi subxaana watacaala iyo jacaylkiisa wey maxabadu waxay keenaysaa wixii ilaahay kuu diray subxaana watacaala inaad qabato ood samayso khawfka iyo cabsiduna waxay keenaysaa wuxuu kaa reebay inaad ka hadho marka waxaa la yidhaahdaa waa waa janaaxiy tayraan duulitaanka labadiisii garab waay yani labada lugoodee ruuxu ama qalbigu uu u socdo xagga ilaahay ugu socdo labadii lugoodee lagu soconay wy macnaha waxay culimmadu ay ka hadlaan khawfka iyo rajaha koodaa koodee macnaha waxa weyaan ruuxu uu u badanaya uu xoojinaya wa khawfku badsanaya iyo cabsida oo dhankaasna qalbigiisa ku badanaysa mise rajada wey labadaasay ka hadlaan qole waxay leeyihiin waxaa fiican inuu khawfka badiyo cabsida badiyo maxaa yeelay si uusan xumaan ugu dhicin qolada waxay leeyihin may rajaha bad fiicanin la badsado si daacada ilaah iyo camalka saalixa ay ruuxa ugu xambaarto saasaa fiican waxay qolo kaleo dhexdhexaysanay leeyihiin waxaa fiican markuu ruuxu dhaaco iyo camal saalixa sameynayana dhanka rajada inuu badiyo markuu dembi iyo saasoo kaleeta uu is yihahdo amaad ku dhacdaana dhanka cabsida iyo khawfka inuu badiyo macnaha waxaa ka fiican baa laleeyahay inay sinmaan baa fiican oo yani labada ruuxa isu dheelitiraya wey haddii midkood uu marka kale ka xoog bato yani waa dheelinayaan ruuxii macnaha waxa weeyaan isma miisaan isma miisaanaanayo macnaha oo waxaa imaanaysa haddii cabsida iyo khawfka uu tanbato ruuxa ka tanbato oo dhankii rajada uu ka xoog bato waxaa yeelaysa ruuxii inuu ku dhaco wax layidhaahdo cudur layidhaahdo alyasu alqanuutu min raxmat illah ilahay naxariistiisao laga quusto waa halis wa ah. haddii dhanka rajadu ay tan badato iyadu ay xoog badatona kafadaasi rajaxantana waxaa imaanaya ruuxu inuu isdhigto oo isagana ay ku dhacdo alamnu min makr illah dhagarta ilahay uu ka amin noqdo iyo cadaabkiisa iska dhigto iyo wax diyaargarow habayaratee yani waxa uusan samaynin cuduradaasaan isagana ku dhacay maana saasa marka fiican inay macnaha sinnaano ruuxu marna ilaaha cadaabkiisa iyo ciqaabtiisa iyo cadhadiisa iyo dhankaa u daalacdo marna naxariistiisa ballaahan iyo jannadiisa iyo maaragtay arrimaha inuu daalacdo macnaha baabu qawli llahi tacaala ayuu baabu yahay ilaahay odhahduu yihi inamaa dalikum kiinaas ashayaanu waa shaydaan ama inamaa dalikum kiinaasi ashayaanu ee shaydaankiihi yukawifu wuu idin cabsiini yukhawifukum wuxuu idinku cabsigelini awliyaaahu saaxiibadii iyo dadka isaga ku xidhan ee falaa takhaafuuhum ha ka cabsanina wakhaafuunii aniga iga cabsada in kuntum haddaad tihiin mu'miniina kuwa rumeeyey haddaad tihiin macnaheedu waxa weeye waxay aayadda kusoo degtay oy ku timid oy ka hadlaysay nabiga salawatullahi wasalaamu calayhi dagaalkii uxed markuu dhacay oo lagu kala food qaaday oo mushrikiintii carbeed iyo reemarkii wixii la socday ay gadoomeen meel la yidhahdo xamraa l asad oo aan madiine ka fogeen iyoy isku urursadeen markaasaa dad bay soo fariin oo soo direen oo waxay yidhaahdeen maxamed waxaad naga gaadsiisaan inaanu kusoo maqanahayo isagii inta inta macnaha waxa weeye hadhayba ilan markaasi yani saxaabada ridwan ullahi caleyhim ilaa toddobaatan nin baa laga dilay markaas oo dharbaaxa ku dhacday waxoogaa marka inaanu ku dib ugu soo laabanayno oo nu doonayno intii hadhayna inaanu soo foqfooqsano taa hala gaarsiiyo qolyo marka socdaa nabiga u nabiguna sal alay waslam intuu diyaargaroobay wixii asxaabta raaci karay intuu la baxay yuu ka daba tegey meeshaasuu kaga daba tegey macnaha marka kuwa socdo oo ay soo direen reemaka ayaa nabiga salawatullhi wasalaamu caleyhi yaa u yimid waxay yidhaahdeen nimankii reer maka iyo awoodoodii iyo quwadoodii iyo wax badan oo kaloo soo raacayba waa kuwan oo idinku soo socdaan macnaha marka taasaa marka aayaddu ay ka hadlaysaa waxaa ka horreeyey aladiina qaala lahum nnaasu ina annaasa qad jamacuu lakum fakhshawhum fazaadahum iimaana waqaluu xasbuna allahu wanicma alwakiil fainqalabuu binicmati min allahi wafadlin lam yamsashum suu watabacuu ridwan allahi wallahu duu fadlin caiim inamaa dalikum shayaan wey marka saas man yani aayadku waxay kusoo hadlayeen muslimmuminiinta sifaynayeen waa kuwa dadku ku yidhaahdeen dadkii oo dhan baa isukiin uruursaday warnimayahu ka cabsada arintaasi iimaan iyo kalsooni ilahay ka kalsooyin bay ugu kordhisayba cabsi cabsaan iska wadaay waxayna yidhaahdeen ilahay baa nagu filan cid kale loo dhiibtana isagaa u nicmo lahaaday nicmo ilaahay bay markaa la gadoomeen iyagoo waxdhiba soo gaadhin iyo fadli xumaanina ma idma soo gaadhin wax dhibaataa kuma dhexin waxayna raaceen ilaahay ridihiisa subxaana watacaala allana fadli weynkii u saaxiiba wey inamaa dalikum marka kii kiinaas ashaydaanu ee shaydaanka ah kaas warka idinsoo gudbiyey ee nimankii gaalada ahaa awoodoodii iyo quwadoodii idin keenay kadibna ka cabsada idin leh shaydaankaasi uun awliyadiisa iyo dadka isaga ku xidhan buu idinku cabsi gelinaya shaydaanku waa kii weynaa kuwaa hadalka soo teginayana isagay macnaha u adeegayaan macnaha dadkiisibuu buunbuunin oo wax xoog badan buu ka dhigi oo ina idin jeeri buu ka dhigi oo inaysa waxba idinka reebeynin buu idinkaga dhigi qalbigooda qalbigiinu yani waxawey gelinaya cabsida inaad ka cabsataan buu qalbiga idin gelinaya marka ha ka cabsanina haddaydan idinka iyaga ka cabsaninna waxaad ka cabsanaysaan allah subxaana wa tacaala wakhaafuuni in kuntum muminiin aniga iga cabsada bu alla subxana watacaala saas wey maxaa yl ninka ilahay ka cabsada asagaa cid walba kaga filan waxaa la yidhahdaa man khaafa allaha khaafahu kullu shay waman ittaqa allaha ittaqaahu kullu shay waman khaafa min gayri illahi khaafa min kulli shay ninkii ilaahay ka cabsadaayo wax walba ayaa ka cabsan yaani wax kusoo dhici kara ma jiro ninkii ilaahay subxaana watacaala sharcigiisa raaca wuxuu ka reebay ka taga wuxuu u diray u didmana cid walba oo dhan baa iska ilaalin oo aan yani waxa weyaan dhib u geysanayn ninkii laakiin cid aan ilaahay ahayn ka cabsadaay wax walbuu ka cabsaday ninkii ilaahay cid aan ahayn ka cabsado oo makhluuqiisa ka cabsadaay qalbiga waxaa loo geliyay tabardaro iyo wax alla wuxuu arkaba inuu macnaha ka anfariiro ka cabsado maanaha khawfku marka macaani badan dhowr qoobood qaybood buu uqaybsamaa qayb waxaa la yidhahdaa waa khawf alcibaada la yidhahda khawfka cibaadada la yidhahdo khawfu sirina waa la yidhahda waa cabsida weyneyn iyo fuduuc baa ku jira yani cidaad ka cabsanayso waana jeceshahay waadna ka cabsan waadna jeceshahay waadna weyneyneysaa waadna isu duleyneysaa waadna adeecaysaa waad ka amar qaadanaysaa oo wuxuu kuu diray waad aadi wuxuu kaa reebana waad ka hadhi khawfka noocaasoo kale ah khawfu sirina waa la yidhahda khawfu lcibaadana waa la yidhahda ilahay keligii baa iskale subxaana watacala saas wey qaybta labaad waxa weeye waa khawfka la yidhahda alkhawfu abiici khawfka iska dabiiciga ah oo masala waxa weeyaan wixii ruuxa dhibaya markuu arko inuu macnaa waxa wey dareemo qalbigiisu dareen qaado masale waxa weyaan maaragtay cadowga oo kale iyo ruuxii dhib ku gaadsiinahaya oo kale iyo yani waxa weye halaqa oo kale iyo banjoogtaasi dadka dhigta oo kale iyo waxyaalaha ruuxu markuu arko qalbigiisa dabiiciyan khawf iyo caswaa iskaga dhalanaysa khawfka noocaasoo kalea ah khawf cibaada maaha waa iska dabiici wey wax ilahi subxana watacaala harizo ibni aadamka ku abuuray wey macana ka noocaasoo kalea ah marka dhib ma leh laakiin dhib wuxuu leeyahay hadduu iska wahmi yahay waxaan jirin haddaad ka cabsato oo aan asaasba lahayn xaqiiqo aan jirin haddaad ka cabsato waxaan xaqiiqaba lahayn haddaad ka cabsato yani waxa weyaan waa dembi xataa qofka hadduu dabiici yahay lama ogola ta labaad khawfkii dabiiciga ahaa hadduusan ilaa xad daruuro gaadhsiisnayn daruurada macnaha waxa weyaan ama dhib baa lagu soo gaadhsiinayaa ama waa lagu dilayaa ama xuyn baa lagaa goynayaa ama heerkaa hadduusan gaadhsiisnayn oo sharciga ilaahay aada uga tagto oo xumaan aada u gasho isaga daraadeed cabsi daraadeed aada shaygaa ka cabsanayso ama ma ee shay lagu faray aada uga tagto waajib ahaa taasina iyadana xaaraan bay noqonaysaa maana saddexa qaybood buu uqaysama ama laba qaybood ka dhig qaybahaasuu leeyahay qaybina waa iska banaan tahay oo waa iska dabiixi qaybina waa cibaado wey qaybtaa cibaadada marka qaybaha la diidan yahay ilahay cid aan hay subxaana watacaala in la siiyo wa qawlihi tacaala ayuu baab u yahay inamaa yacmuru waxa uun camira masaajid allahi ilahay masaajidiisa waxa uuna camira man aamana cida rumaysa billahi ilahay rumaysa walyawmi alaakhiri maalinta aakhara rumaysa oo wa aqaama salaata salaada hagaajiya oo wa aata zakaata zakada bixiya oo walam yaksha aan ka cabsanin ila allaha alla mooye cid kale aan ka cabsanin fa casaa waxa xaqiiqo ah ulaaika kuwa tilmaamaha an yakunuu inay yihiin min almuhtadiina kuwa hanuunsan masaajid ilahi waxaa camira dadka tilmaamaha laga helay alimaanu billah ilaahay bay rumaysan yihin maalinta aakarana way rumaysan yihin salaadoodana way hagaajinayaan wa aqaamu salaata macnaha sidii sharcigu ugu talagalay bay salaada u tukanayaan wey khushuucdeedii iyo arkaanteedii iyo hay-aadkeedii iyo kulli zakadii na way bixinayaan wixii xoolahooda ka go-ay ee lagu yeeshay na way bixinayaan cidaan ilaahay ahaynna kama cabsanayaan saas maana cidaan ilaahay ahaynna kama ay cabsanayaan yani waxa weyaan walaad jinigana ka cabsanaynin walaa insigana ka cabsanaynin walaa weligeyna ka cabsanaynin macnaa waxay dhulka taakataaka ugu jiraa layii walaa cadowgeyna ka cabsanaynin walaa waxay ka cabsanayan ma jiro ilahi subxana watacala keligeeda ka cabsanaya dadka tilmaamaha marka waxay xaqiiqo ku yihiin inay yihiin dadkii hanuunsanaa kuwaasa hanuunsan masaajid ilahina dadkaasaa camira waxaa aayaddu u jawaabaysa nimankii gaalada ahaa ee isku ku faantamay nimankii reer maka ee ku faantamay inay masaajida ilahi camirayaan annaga masaajida camirno oo masjidulxaraamki nabi ku jira oo ku faantamay waxaa la yidhi haddaabad gaalo tihiinba masaajida maba camiri kartaanba maxaa yl masaajida maxaa lagu camiraa waxaa lagu camiraa aliimaan walcamal saalix gaalna camal saalix kamaba suuroobaba sa marka masaajida camir hadday maantana dhex fadfadhiyaan oy afka dhaqdhaqaajiyaan oo wax sheeg camirid masaajid ma aha hadday qurqurxiyaan oy naashnaashaanna ah, camirid masaajid ma ah camirida masaajid waxay camal saalixa iyo iimaan iyo taaca wey kaana dad muminiinan bay ka suurowdaan gaal kama suurooda macnaha oo camalkiisa waxba kama jira macnaha saasay aayadda macnaha tilmaamaysa <clears throat> inamaa yacmuru waxa uuna camira masaajid allahi ilahay masaajidiisa waxaa camira oo loogu talagalay inay camiraan man aamana cidda rumaysay billahi ilahay rumaysay walyawmi alaakhiri maalinta aakhira rumaysay wa aqaama salaata salaada hagaajiya wa aata zakata zakadana bixiya yani masaajida iyo ku-xidhnaantooda waa calaamo calaamaadka iimaanka kamida wey yani mulaasamat masaajid iyo mar walba qalbigaagi inuu mucalaq yahay oo ku xidhan yahay waxay kutusaysaa ruuxaasi iimaanka ulehi maana ka fogaanshaha ruuxu masaajida ka fogaadana ama dacfi iimaanbu kutusay iimaankiisu inuu daciif yahay ama iimaanba usan lahayn maana oo walam yaksha aan ka cabsanin ila allaha alla mooye cid kale aan ka cabsanin maxaa yeele maxaba looga cabsanba dhifiy dhib iyo dheefiye gacantiisay ku jirtaa subxaana watacaala makhluuqaadkani waxbay mulkiyaan haddii ilaahay subxaana watacaala sabab kaaga dhigana sina uga baxsan inay ku dhibaan haddii ilaahay uusan sabab kaaga dhiginna si walba hadday isu kaashadaan waxba kuma weeli karayaan kalsoonidaas buxdaa la doona marka inuu ruuxa muslimkaa ku noolaado mabdaa caqiidadaas oo rabbi subxaana watacaala mooyaane cid kaleba uusan ka cabsan facasaa waxaa xaqiiqa ah ulaaika kuwaasi an yakunuu inay yihiin min almuhtadiina kuwa hanuunsan dadkaa weye dadka hanuunsan oo jidkii toosnaa haya macnaha wa qawluhu tacaala buu baab u yahay odhaahda ilaahay uu yihi subxaana watacaala wa min annaasi dadka waxaa kamid a ah, man yaquulu mid odhanaya ayaa kamid ah aamanaa waan rumaynay billaahi ilaahay baan rumaynay dadka waxaa kamid a qaar afka ka odhanaya ilaahay baan rumaynay fa idaa uudiya markii la dhibo fillaahi ilaahay dartii marka loo dhibo ayaa jacala waxay yeelayaan fitnata annaasi dhibkaa dadka kaga kaga yimid waxay ka yeelayaan ka cadaabillaahi ilaahay cadaabkiisa oo kale ka dhigayaan dadka qaar waxaa jira iimaanku uusan qalbigooda aada u tegin ousan ugu biyo dhigin ugu xididaysanin idan iimaanku xidid buu leeyahay oo dacfi buu leeyahay oo xoog buu leeyahay oo kamaal buu leeyahay oo kala dhimanaan buu leeyahay iimaanku marka dad qalbigooda uusan ku xoogeysana ama uusan gelinba laakiin afka ka odhanaya waan rumaynay baa jira dadkaas marka iimaanka afka ka sheeganaya imtixaan ilaahay markuu yimaado oo addoommada gacmahooda lagu imtixaano ama dawlado jaa-iriina ha noqdeen dad daalimiina marka camahooda lagu ciqaabo oo lagu cadaadiyo oo lagu dhigo oo lagu xidho oo lagu garaaco ciqaabtaa dadka xaggiisa kaga timid iyo fitnada iyo imtixaanka iyo wuxuu ka dhigaya ilaahay cadaabkiisii oo kaleeto macnaheedu waxa weye kuwii dhibahayey iyo hawadeedi iyo waxay rabeen buu ufurinaya si uu uga caramxay uga badbaado ciqaabtan iyo cadaabkan ay ku hayaan muxuu simay marka rabbi subxaana watacaala cadaabkiisii akharo iyo kuwan dhibka kaga imaanaya ayaa isku mid la noqday markaasuu wuxuu is ka ilaahay subxaana watacaala balsi lagu yidhaahdaba ada iska geshide kuwan kadaata fitnadoodi iyo dhibkoodi iyo un ka badbaad saa daraadeed waxay rabaan la waafaq sidaasuu yidhi macna marka cadaab alle iyo dhibkii addoomada kaga imaanahayay iyo xanuunkiisii iyo cadaabkii ilaahay baa u sinaaday markaasuu kan doortay addoomada kaga imaanaya inuu macnaha waxa weye yani iska qabto kii ilahna faruba ka qaaday subxana watacaala saasay macnaha aayaddu ka hadlaysa yani waa waa dadka macnaha aayad kale ay tilmaantayo wa min annaasi man yacbud illaha calaa xarfin fain asaabahu khayrun itma'na bihi wain asaabathu fitnatun inqalaba calaa wajhihi khasira adunya walaakhira marka horeba cibaadadiisi iyo iimaankiisa wuxuu ahaa iyo nusnus ahaa meel dhinac ayuu taagnaa marka hadduu barwaaqo helo oo ku ficnaado oo macnaha waxawy wax dhiba aynu ah meeshaan kusoo gaadhin lagu ku sugnaani haddii waxoogaa la imtixaanana dib buu u laaban macnaha dib buu u laabanaya aayaddu marka qolyahaasay tilmaamaysaa ibtilaaga dadka la imtixaanayo oo xagga ilaahay ka yimaadayo wuxuu isagu qadaray oo toos addoonka uu keenayna waa noqotaa waxaa kaloo noqotaa addoommada gacmahooda in lagu ciqaabo addoommada iimaanka aan jeclayn ee diinta la dagaalamahayo mabda nacab kuwaasi gacmahooda dhibka ruuxa kusoo gaadhayana iyagana ibtilaa wey marka qolyahani waa qolyaha munaafiqiinta ah ama qolyo muslimiin oo iimaankoodu iska daciif yahayna way noqon kartaa macna wa min annaasi dadka waxaa kamid a ah man yaquulu kuwo odhanaya ayaa kamid a ah, aamanaa billah ilaahay baanu rumaynay bay leeyihin oo ay afka ka odhanayaan faidaa uudiya haddii la dhigo fillahi ilaahay dartii haddii loo dhibo ilaahay diintiisa haddii lagu dhibo caqiidada lagu dhibo oo la dacaayadeeyo oo bulshadu dhigto oo dowladuhu dhigaan oo la xido oo macnaha la dilo la garaaco taa way macnaha dalaga laga hadlay fa uudiya haddii la dhigo fillaahi ilaahay dartii haddii loo dhigo jacala wuxuu yeelayaa fitnata annaas dadka dhibka kaga imaanaya ayuu ka cadaabillaahi ilahay cadaabkiisio kale ka dhigay markaasuu dadkiibuu kuwii dhibayey yuusiduu dhibkooda uga badbaado ku waafaqayaa waxay wateen cadaab ilaahayga marka waxaa u simaaday cadaabkii dadka ka imaanay wax simanna ma ah wax siman ma aha kani waa wax dhamaanay kaasise waa joogta wey kani waa tabar bini aadam wey kaasise waa awood rabbi subxaana watacaala marka wax garab dhigi karaya maahe kaas dambe siduu ruux uga badbaadi lahay inuu macnaha ku talagala waxyaalo fara badan adduunka ku imaanayana uu ugu adkaysto ugu dulqaato saas macnaha cabsidii cabsidiibaa marka ku dhex jirne dadka cabsidiisa laga cabsadaayo oo diin ilaahay marka saa looga tagaayo taasay aayaddu diidantahay macnaha wacan abi saciidin alkhudriyi radia allahu canhu canhu marfuucan isagoo nabiga gaadsiinaya xadiidkaas oo isagu kor yeelaya ayaa wuxuu yihi ina min dacfi lyaqiin yaqiinta tabardaradeeda waxaa kamid ah an turdiya inaad raalli geliso annaasa dadka bisakhat illaah ilaahay cadhigiisa inaad ku raaligeliso wax ilaahay kugu cadhoonay inaad dad ku raaligeliso taasi waxay ka mid tahay iimaanka dacfigiisa wa an taxmadahum inaad ku mahadiso calaa risqi illaahi ilahay risqigiisa inaad ku mahadiso wax ilaahay ku siiyeyna mahadnaqiisii inaad iyaga u celiso waa iimaanka dacfigiisa kamid tahay dacfu lyaqiin wa an tadumahum inaad addoommadii ku caydo ood ku dhaleecayso calaa maa shay dushii lam yu'tika allahu alla uusan ku siinin waxaan xagga allaba kaaga imaana laguuba qadarinba hebel baa ii diiday hebel baa ii qoonsaday inaad ku eedaysaay taana waxa weye yaqiinta dacfigeeda ka mid tahay maxaa yeelay ina risqa allahi ilahay risqigiisa laa yajuruhu ma soo jiido oo ma keeno xirsu xariisin mid dadaalahayo dadaalkii si kasta adaad u tafaxaydato ood orodka badiso dadaal laguma keeno walaa yuriduhu ma celiyo ilaah risqigiisa karaahiyatu kaarihim mid wax nacab oo wax kula nacab nacaybkiisuna risqi ilahay kaa celiyay saas macana asarkaas cabdullahi ibni cabaas laga warinayo oo nabiga uu koryeelaya salawatulli wasalaamu calayhi waa mawduuc waa mawduuc macnaa waxa weye xataa daciif waa dhaafise ayna sanadkiisa waxaa ku jira nin laydhado ibn lxumsi nin ku jira mutaham bilkadib waay ragga beenta lagu tumay buu ku jira waxaa kaloo ku jira ninkii laodhan jiray asubiy sahiir saaxib lkalbi ninkii macnaha tafsiirku dadka tafsiirka aad u yaale sudi la yidhahdo sudi lkabiir iyo sahiir baa kala jira kan sahiirka marka cilmo badan baa been ku tuuntay mutaham bilkadib ba iyaga isagana ku tuumeen marka labadaa ninoo labadoodao muttaham bilkadib ay yihiin baa ku jira asarkaa salafkiisa waxaa kaloo isagana ku jira nin layihahda catiyat lcawfi oo saciid alkhudri isagana xadiia hadiista ka wariya ninkaasina waxa wey waa shiici mudallisa waay shiici buu ahaa waxaana lagu yaqaanaa tadliiska weliba qaybtiisa tadliisu taswiya ee aadka uxun ayaa lagu yaqaanaa macnaha saddexdaa cilada marka asarka ay ku jirtaa saa daraadeed baa culimada qaar kamid a waxay ku xukmiyeen asarkaas inuu mawduuc yahay oo xataa daciif dhaafisay macna macnihiisa laakin axaadiis fara badan oo kalea kutusaysa manaa axaadiis kaloo fara badan ayaa kutusaysa saas weyaan ina min dacfi lyaqiini yaqiinta dacfigeeda waxaa kamid a ah, an turdiya annaasa dadka inaad raali geliso bisakhat illahi ilahay cadhadiisa way inoo imaan doontaa axaadiis kalea soo socota xadiis ka dambeeya oo kale oo saxiixa ayaa macnaha faa-iideynaya yani mucaawiya radiallahu canhu yani anhu caaisha radi allahu canha ayaa mucaawiya waxay ku tiri man arda nnaasa bisaman arda allaha bisakhati nnaas kafaahu llahu ma'uunat nnaas waman arda annaasa bisakhati illah lam yugnuu canhu min allahi shay-a saas ninkii ilaahay subxaana watacaala cadhogeliya waxaan ujeedaa ninkii ilaahay raali geliya oo ku raaligeliya wax dadku ka cadhoonahayaan cadhadaa dadku ay ka cadhoonayaan damba aan ka gelin ee ilaahay raaligelintiisa un isaga ku dadaala jamaahiirta iyo bulshada iyo wixii cadhoon ha cadhoodo ilaahay baa wuxuu ka kaafinayaa wixii dhiba dadka kaga iman lahaa ninkiisa ilaahay ka cadhaysiiya ka cadhaysiinta ilaahay uu ka cadhaysiinayana dad ku raaligelinayay ilaahay subxaana watacaala xaggiisa dhibka iyo ciqaabta kaga imaanaysa kuwa raalli gelinaya waxba uga tari maayaan kuwanaad raalli gelinayso eed ka quslinayso eed ka farxinayso aada iyaga qalbigooda dhawrayso eed ilaahayna subxaana watacaala aada ka cadhaysiinayso xagga ilahay wax kaaga yimid kaama celin karaan allase subxaana watacaala wax xaggooda ka yimid wuu kaa celini oo isagaa kaa difaacay maana sidaas <coughs> marka addoommada yani <coughs> addoommada dhibkooda ka caran waa uu dhib raasay haddii dhibkooda ka carar aad diin alla uga tagto oo ilaah ku carageliso oo xumaan u samaysahay ama iyaga kaga farxi ama yaa lagu cadoonin ama y xumaan kuu qaadan ama hebel qalbigiisa dhowr ama bulshadu weyne macnaha ku dacaahideynin ilaahay subxaana watacaala ayaaba macnaha waxa weeyaan yani ayagana gacanta ku hay qalbigooda iyo gacmahooda iyo awoodooda ilahay gacantiisa ku jirta ilaahay subxaana watacaala marka hadduu damca iyaguba kugu sallidba ayagu kugu sallid markaasa waxaad noqoni kaman yastajiiru biramdaai min annaari cagagubyo ka cararay oo dab ku dhacay sidaas manaa yani kud ka guro qanjo u guri way markaad macnaha waxa dhib yar intaad ka cararto mid weyn oo cararto yani waxawy ayaa sidaasoo kaleeto macnahaas yani la yidhaahdaa marka adoomo waxba gacanta kuma hayaane kalsooni buuxda ilahay ugu xidhay subxaana watacaala isagaa shar oo dhanna kaa kafayn khayr oo dhanna isagaa kuu hayo ilahi subxana wa tacala alaysa allahu bikafina cabdah ilahay adoonkiisa soo kuma fila waa ku filay yaa kale laguga cabsin marka hadii ilahiy subxana watacala aad ku tiirsan tahay maana can abi saciidin alkhudri radia allahu canhu marfuucan ina min dacfi llahi yaqiin yaqiinta waxaa la yihahda aclaa darajaati liiman ba la yihahda iimaankuila waa darajooyin oo kala sareeya darajada ugu sareysa yaqiinta la yidhahda ina min dacfi lyaqiini yaqiinta dacfigeeda iyo tabardaradeeda waxaa kamid a ah, iyo kala dhumanaanshaheeda an turdiya annaasa dadka inaad ku raaligeliso bisakhatu llahi ilahay wax ka cadhaysiinay <clears throat> yani qalbiga dadka inaad ilaaliso sidaa daraadeedna aad ilahay wax ka cadhaysiinaya aada samayso ama waajib aad ka tagto ilahay kugu waajibiyey ama wuxuu kaa xarimay aad samayso dad qalbigooda adoo ku ilaalinaya maana wa an taxmadahum inaad mahadiso calaa risqi illah ilahay risqigiisa inaad ku mahadiso risqigaasi mahadintiisa waxaa laga wadaa waxay iyaga ku siiyeen oo gacantooda kaa soo in aad iyaga uun uga mahad celiso ilaahay ku siiyena aada halmaanto saasaa laga wadaa ee lagama wado dadku haddii ay wax xaggooda wax kaaga yimaadaano ilahay wax kugu soo dhigay ila ilahay usoo dhiibay ka wax ku keene inaadan ayagii u mahad celinin lagama wado maxaa yeele nabiga sal ly slam xadii saxiixuu ku leeyahay man laa yashkur innaasa laa yashkur illah ninkaan dadka umahadnaqin ilahay waa umahadnaqin marka man ilaykum macruufan fakaafiyu ruuxii wax idin keeno oo wax idin yani waxa wey wanaag idin sameeyo oo gacan idin geystaayo u abaalguda haddaydan u abaalgudi karayninna u duceeyabu nabigu uri salawatullah waslamu caleyh marka dadka in loo mahad celiyayo waad mahadsantahay la yidhaahdo ma xuma bal sharcigu waa faray taa lama diidaya waxaa la diidaya in uun adiga qalbigaaga iyo mahadnaqaagu kaa adoonkaa uun ku koobnaado waa wax la diiday adoonkani mujarad waxa weyaan waa mabcuud xagga ilahay baa laga soo diray ilahay baa kuusoo qasbay yani waa laguu soo eriyey waa laguu soo kaxeeyey waxbaa lagugu soo dhiibay allihii marka ka koreeyey ee waxaan usoo diray isagu waa gacan lasoo dirsaday inaad halmaanto isaga uun ku koobmato taa wey macnaha mida la diiday wa an tazumahum inaad addoommadii caydo oo dhaleecayso calaa maa shay dushii inaad ku caydo ku dhaleecayso lam yu'tika allahu ilahu uusan ku siinin yani mid baad wax weydiisatay wixii aada weydiisatay buu kuu diiday haddii kuu diiday inaad cad caydo maaha inaad wax ka sheegtana maaha maxaa waxaan ilaahiba kuugu talagelinba oo rabbiba kuu qoray subxaana watacaala qorshaba aan laguu gelininba maxaad adoonkankaasa igula dagaalami saasa macnaha ilaahay baan iigu talagelina marba haddaad weyday waa waxaan ilahay kuu qoray subxaana watacaala kalsoonidaa qaada adiga addoommadaba ka sara marmar maxaa yeelay risqig ina risqa allahi ilahay risqigiisa laa yajuruhu ma soo jiido oo ma keeno xirsu xariisin nin dadaalay dadaalkii si kasta daad u orodka badiso kuma keeni karto orod badiyo risqi laguma keeno walaa yariduhu ma celiyo risqi ilahi karaahiyatu kaarihin mid necdaysanaya nacaybkiisuna risqi ilahay ma hor istaago sidii ilahay ugu talagalay bay wax u fulayaan saas sumada arag dadka qaar aan la saraynin oo waa si u bariyo ilaa gabal dhac laga gaadho aan nasiinaba aqooninba oo haddana waxa wey waxaa soo geli waayey uu aada u yaryahay oo waxba uusan soo gelaninba qaarna dadaal badanba ma bixinayaan dadaal badanba ma bixinayaan haddana kaa afar iyo labaatanka sac ordayay ayagaa ka taajirsan oo ka xoolo badan saas way macana mid dadaal yar buu bixinay markaasu markaba hodan noqonaya midna waxaa laga yaabaa dhula cumrigii inuu rasto oo lagasabo oo ordo oo macnaha dadaalo haddana waxay laa yazaalu faqiiran faqiirin buu weligii ahaanaya marka waxa waxaad garani dadaal laguma keene waa qorsho ilaahay iyo wax horay loo qadaray horaa looga faaruqay waxaanaan macnaha waxawey kuba rafaadsanahayba wacan caishata radi allahu canha ana rasuula lah sal ly sl rasuulku qaala wuxuu yihi man iltamasa ninkii raadiya rida allahi ilaahay ridihiisa ninkii raadiya bisakat naasi dadka cadhadooda ku raadiya wax dadka ka cadhaysiinaya oo ilaahayna raali gelinaya ninkii raadiyaayo radia allahu canhu ilahay baa ka raali noqonaya wa ardaa ilaahay wuxuu raali gelinayaa canhu xaggiisa annaasu dadkana waa ka raalli gelinaya dadka xaggiisana raalliga ka noqono ilahay baa yani waxa iyagana ka raali gelin waman iltamasa ruuxii raadiya rida annaasi dadka ridihiisa ruuxii raadiya dadku inay ka qancaan oy jeclaadaan bisakhat illaahi wax ilaahay ka cadhaysiinaya ruuxii ku raadiya dadka inuu ku raaligeliyo sakita allahu caleyhi ilahay baa u cadhoon wa askata caleyhi nnaasa dadkana way u cadhaysiin waitan halkaasay ka godaa waxaan ka dambe ka sokeeye oo dhan waa maayeelo iyo wax macnaa waxa weyaan dhalanteed aan ku mashquulsannahay hadaad doonayso inuu dadku kaa raalli noqdo ilaahay baa loo maraa subxaana watacaala quluubtu ilahay gacantiisay ku jirtaa dadka inaad qabsato ood hanato oo quluubtooda hanato haddaad doonayso ilahay raalli geli subxana watacaala ilahay haddaad raalli geliso rabbibaa subxaana watacaala addoomada kuu qasbi oo iyagaa kaa karaan noqon oo isaga ku jeclaysiin maadaama isaga aada u gooday xataa kuwaad ka cadhaysiiseed ilahay dartii uga cadhaysiisay kuwa xataa qalbigooda ilahay baa kuusoo degay subxaana wa tacaala waa kii xadiiska saxiixa nabigeena sal lay waslam uu yiri yani ilaahay hadduu adoon jeclaado maada ahla sama maada jibriila jibriil buu u yeedhaya markaasuu le jibriilow hebel waan jeclaadayo jeclow markaasuu jibriil jeclaanaya jibriilna markaasuu samaawaadka yani malaaigta degan ayuu u dhawaaqaya markaasuu odhanaya hebel ilaahay baa jeclaadaya hala jeclaado markaasaa la jeclaanaya markaasaa qabuulkii iyo jacaylkii samada laga jeclaaday yaa dhulka loo soo dejinaya adoomada ilaahbaa marka lagu xidhay saasay marka ku jeclaanayaan marka xataa quluubta bani aadamka haddaad doonayso oo hunguri ka hayo halkaasaa loo maraa haddii laakiin iyaga toos aadi aad ilaahbaa kugu diray subxana watacaala rabbina kuu cadhoo ayagiina lagugu dir oo way kuu cadhoodeen natiijo la-aanda marka marka saasaa macnaha layna barayaa rabbiga subxaana watacaala inaan raadino isaga macnaa waa radigiisa aan raadino ku dadaalo adoommada aan dhinac iska dhigin adoommada hawshooda iyo raalligelintooda iyo kacadhaysiintooda iyo waxaad adigu jidkaad haysaa jid sharciga ha noqdo waxaad haysaa wax ilahay raaligelinaya ha noqdo camal iyo qowl iyo wax ilahay raaligelinaya ha noqdo markaa kadib ninkii kugula dagaalama iyo ninkii ka cadhooda iyo ninkii ku farxa iyo dan haka gelin saas mana ilahayna udaay intaa ka dambeeya rabbi udaa subxana watacaala wacan caaishata radi allahu canha ana rasuula lah sal l sl rasuulku qaala wuxu uhi man iltabasa ninkii rida allahi ilahay ridihiisa ninkii raadi yani wuxuu ilahay kaga raalli noqon lahaa ee camal ahaa ninkii la yimaada bisakati nnaasi dadka cadhadiisa bisababi sakati nnaas dadka cadhadiisa dartood wax dadka ka cadhaysiinaya oo ilaahayna raalli gelinayo ruuxii raadiyo oo sidaasi ku sameeyahay radi allahu canhu horta ilahay baa ka raali noqon wa ardaa wuxuu raali gelina alle canhu xaggiisa annaasu dadkana uu ka raali gelin <clears throat> macnaha dadka qalbigoodina ilaahay baa cadaawadiiyo colaadii ka saariyo jacayl iyo macnaha qanacsanaan buu ugelinaya inay ka qancaan adoonkaas ilaahay subxaana watacaala waman iltamasa ruuxii raadiya rida annaasi dadka ridihiisa ruuxii raadiya iyo inay jeclaadaanna bisakati llahi wax ilaahay ka cadhaysiinayo ruuxii dadka ridihiisa ku raadiya sakita allahu ilaahay baa u cadhoonay caleyhi dushiisa yani ilahay waxyaalahu ka cadhon oo ilahay nacayo sharcigiisa kasoo horjeeda dadku raaligeliyo kaga qosli igu danee waxyaala noocaas oo kale ugu dareen ilaahay baa ninkaa isagaa sakit allahu calayhi ilahay baa u cadhoon wa askhada calayhi nnaasa dadkiina u cadhaysiin kuwii uu u danaynahayay ee ayaga maslaxadoodan ka shaqaynaya uu lahaaye iyaga uu raali gelinayay yuuba ilaahay ku salliday subxana watacala laftoodaaba laga yaaba inuu gacmahooda uu dhib kusoo soo gaadho misaal yar baaba macnaha idinku filano imisa yani waxaweye ehm, oday ama hogaamiye dooleed ah oo maslaxa qoys baan u dagaalamayaana ku hayay maslaxa reereed baan wadaa ilaahay subxaana watacaala sabuq uga dhigay reerka laftiisa inay dilaan soo aqrab misaal maa fi saaxati somaal dib ugu laabaada horto reerku u halgama intaasoo dhiba usoo maray laftoodibaaba dilayba waa misaalba marka waxan kadaata aada macnaha isku hawlinaysa isku dhibaysa isku rafaadinayso rabbi hadduu damco subxaana watacaala iyaga lafdoodaba kugu diriba wa ficluna sidaas wey maxaa yeele iyagaad ilaahay subxaana watacaala ku caragelisay ilaahay kuwaad ku caragelisay buna ilahay subxaana watacala kugu saliy kuwa kale iska badaayo ka sii shisheeye macna rawa waxaa wariye xadidka isaga ibn xibaan baa wariye fi saxiixi buu ku wariyey xadiidku waa xadiis saxiixa silsilada iyo saxiixuljaamic sagiirka labadaba sheekh naasir waa kusoo guuriyey fiihi masaa'il masaa-il dhowraa ku jira alula masalada kuwaad waxawey tafsiru aayati ali cimraan aayadii aali cimraan kusoo aroortay tafsiirkeeda inamaa dalikum shaytaanu yukawifu awliyaah wey ayib athaaniyatu masalada labaad waxa wey tafsiiru aayati bara suuratu tawba aayadda iyadana ku timid inamaa yacmalu masaajid allahi man aamana billah aayadaas wey athaalithatu masalada saddexaad waxa wey tafsiru aayati alcankabuut suurat alcankabuut iyadana aayadii ku timid wamin annaasi man yaqulu aamana billah faida uudiya fi llah jacala fitnat nnaasi kacadaab illah alraabicatu masalada qaad waxa weye ana alyaqiina yaqiinta yadcufu wuu tabar dhigaa wayaqwa wuu xoogeystaa yaqiintu yani iimaanku marna wuu xoogeystaa marna wuu daciifaa sidaasi waa caqiidati ahli sunna waljamaca kitaabkiiy sunadaana macnaha kutusaya yani iimaanku shay hal meel uu joogo dadkoo dhan iimaanka ka sheegay iimaanku marna kor buu u kacaa marna hoos buu dhaca dadkuna iimaankoodu waa kala gidsan yahay qaarna iimaankoodu waa xoog badan yahay qaarna waa tabar yar yahay saas way macana oo iimaanka waxaa xoogeeya oo xoojiya oo macnaha waxa weeyaan tabar siiya waa acmaasha saalixa wey waxaa daciifiya oo dila oo dhaawaca waa dunuubta wey quluubtuna way dhaawacdaa marka dambe iimaanka inay tirtirtaa laga yaaba wixii camal saalixa iyo khayr ah ee adoonku la yimaadana iimaankiisa ku xoogeysta macna marka waana daciifa waana xoogeystaa alkhaamisatu masalada shanaad waxawy calaamatu dacfihi iimaanka dacfigiisa markuu tabar dhigo oo daciifa calaamada lagu garto wa min dalika calaamadaa waxaa kamid a ah hadihi halaau saddexdan asarka cabdullahi bn cabaas lagu sheegay yani dadka inaad raali geliso oo waxa ilahay neceb yahay ku raali geliso iyo inaad ku mahadiso risqi ilaahayba uu ilaahay ku siiyey subxaana watacaala iyo waxaan ilaahayba kuugu talagelin inaad dadka ku eedayso oon rabbiba subxaana watacaala ku siinin asaadisatu masalada lixaad waxa wey ana ikhlaasa alkhawfi cabsida oo loo gooni yeelo lilahi ilahay loo gooni yaalahay min alfaraaidi waajibaadkay ka mid tahay inaad cidda aad ka cabsan ilahay keligii ay noqoto oo makhluuqaadkiisa iyo addoomadiisa kulligood meel aad iska dhigtahay waajibaadka diintay kamid tahay oo qalbigaaga iimaankaasi galo asaabicatu masalada toddobaad waxa weye dikru sawaabi man cid abaalgudkii oo la sheego ciddaasoo facalahu arrinkaas samaysa ciddii ilaahay khawfka iyo cabsida u barax tirta oo keligii ka cabso muxuu abaalgud leeyahy maxaan soo marnay radia allahu canhu waardaa canhu nnaas abaalgudkiisu kaa way ilahayna wuu ka raalli noqon dadkana wuu ka raalli gelin abaalgudkaas oo ka xadiidku sheegay ah ayuu leeyahay macnaa oo adduunka macnaa aakharo keliya maaha aakharo ilahay waa ka raaliyo janno ilahay buu geliye naxariis ilahay buuba heliye laakiin adduunka ayaa ilahay qaboyn udhigaya subxana wa tacala oo addoomadiisaad jeclaani macnaa isaguna ilahay subxana wa tacala uuba jeclaadayba asaaminatu masalada sideeda waxa weye dikru ciqaabi man ruux ciqaabtii oo la sheego ruuxaasoo tarakahu cabsidaa ilaahay ka tegay cabsidoo ilaahay loo barax keligii laga cabsado ruuxii ka tago oo waxa uu ka cabsanayo baryo makhluuqaadka ilahay ka cabsada ciqaabta uu leeyahay isagana la sheegay oo iyadana waa tii ahayd yani waxa wey sakita allahu calayhi wa askhata annaasa wa askata calayhi nnaas sakit allahu calayhi waaskhada caleyhi naas ilahayna wuu cadhoon dadkana wuu cadhaysiin oo haduu hadduu cadhoodana aakhare ciqaab buu leeyahy oo naar buu gelaya macna maxaa yl kala dhiman oo dhaawacan oo iimaankiisa dhaawacan adduunkana wuxuuba ku noolaanba cidhiri ku noolaan haddii dadkii lagugu diro oo qaraabadaadii lagugu diro oo saaxiibadaa lagugu diro oo addoommada oo dhan lagugu soo jeediyo oo lagu na-o yani waxa wey nololin kuma taalla adduun marka adduunkana dhib aakharana cadaab ilahi subxaana watacaala saas daraaddeed badbaadadu waxay tahay in ilahay keligii laga cabsado subxaana watacaala makhluuqaadkuna ay ku ahaadaan makhluuqaad adiga kula tabar ah awoodina ayna gacan inaygu jirin ilahi subxaana watacaala ayay talan ka go'daa dhib iyo dheer labaduba hada wabilahi tawfiiq wasala allahuma wasalama cala nabiyina muxamedin wala alihi wasaxbi wasalam bismi llahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rab sali allahuma wasalam calaa nabiyina muxamedi wacala alihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd qala lmualifu raximah llahu tacaala baabu qawli llahi tacaala wacala allahi fatawakkaluu in kuntum mu'miniin macnaheed waxa weye baabkan sheekhu wuxuu kaga hadlayaa tawakulkuu kaga hadlaya tawakulka ayuu kaga hadlayaa tawakulka waxaa la yidhahdaa alictimaad cala allah fii xusuuli lmatluub wa dafci lmakruh maca athiqati billahi wa ficli alasbaab alma'duuni fiiha macnaha waa in ilaahay la cuskado oo wixii la doonayo in la helo oo munaafacaad iyo wax la yani dheef ah in ilaahay loo cuskado wixii dhibay in la qaado la doonayana in ilaahay loo cuskado subxaana wa tacaala isagoo haddana lagu kalsoon yahay wixii sabab ahee arrinkaa ku gaarsiin lahaana la samaynayo marka laba tiir buu leeyahay tawakulku tiir midka koowaad waxa weye in ilaahay la cuskado oo isaga lagu kalsoonaado oo aan laga kalsooni bixin talabaadna in wixii ee ilaahay subxaana watacaala uu sameeyey in lala yimaado la sameeyo macnaa waxa weeye uu ruuxu sacyi iyo dadaal sameeyo oo intuu iska fadhiistay usan in ilahay baan tala saartay maxaa yeelay yani asbaabtaas uu ruuxu la imaanayo oo masalan hadduu carruur rabo inuu guursado hadduu xoolo doonayo inuu dadaalo oo macnaa waxaweye saciyo oo jid xalaala wax ku raadiyo ilaa akhirihi yani inuu shan qaato wixii sababkiisa ahaa la yimaado iyaduna waa laga maarmaan maxaa yeelay sababkoo laga tago waxay yani ku tahay eedayn ilaahay xikmadiisa subxaana watacaala maaayle asbaabta iyo musababaadka ilahi waa isku xiray subxana watacaala asbaabtaasoo la cuskado oo iyada uun lagu kaaftoomo oo iyada lagu kalsoonaado ilaahay la halmaamana tawxiidkay iyadana dhaawac ku tahay macana qawli llahi tacaala ayuu baabu yahay wa cala llahi ilaahay dushiisa ilaahay keligii dushiisa in fatawakkaluu tala saarta in kuntum hadaatiin taclam in kuntum hadaatiin mu'miniina kuwa ilaahay rumeeyey yani iimaanku hadduu dhab idinka yahay oo iimaankiinu daacad yahay oo kaamil yahay ilaahay tala saarta subxaana watacaala aayadda waxay kutusaysaa tawakulku inuu waajib yahay ilaahay in loo barax tiro oo loo gooni yeelana u waajibya saasuu kutusaya macna waxaana laga qaadanayaa yani haddaad iimaan leedahay saa yeel haddii la yidhaahdo shaygaas waa shay waajiba wey maxaa yeelay iimaankiiba isagii baa laisku xidhay iimaankuna dee waaba asalkii diinta wey marka waxyaalo badan baa lagu xidhaayo qur-aanka waxaa kusoo arooray mar tawakulka iyo cibaadada laisku xidhay mar waxaa kusoo arooray tawakulka iyo iimaanko laysku xiday mar waxaa kusoo arooray tawakulka iyo taqwado laysku xiday mar waxaa kusoo arooray tawakulka iyo islaamko laysku xiday mar tawakulka iyo hidaayado laysku xiday saa daraadeed baa culimadu waxay leeyihiin kulligood waxaa asal u ah tawakulka asal u ah saas maana waxaa la yidhahdaa waa manaatu tawxiid yani tawxiidku xariguu ku taxanaayayo tawakulkaas ayib wa qawlihi tacaala wuu baab yahay inama almuminuuna muminiintu aladiina kuwa wey idaa dukira allahu haddii ilaahay la xuso wajilat ay cabsanayso quluubahum quluubtooda cabsan waidaa tuliyat haddii la akriyo calayhim dushiida aayaatu ilahay aayaadkiisa haddii lagu dul akriyona zaadathum waxay u kordhinaysaa iimaanan iimaan bay u kordhin wa calaa rabbihim rabbigood dushiisa ayay yatawakaluuna tala saaranayaan ilaahay waxuu dhiibanayaano ku kalsoon yihiinoo ku qalbifagan yihiin oo ku degan yahay qalbigood cid kale ugama hanqaltaagayaan maxalushaahidka aayaddu waxa wey wacalaa rabbihim yatawakaluun waa tilmaamaha dadka muminiinkale lagu yaqaan muminiinta lagu yaqaan dadka iimaankoodu kaamilka yahay ayaa saa lagu yaqaanaa dhowr tilmaamood baa lagu sheegay ta koobaad waxa weye haddii ilaahay la xuso subxaana watacaala quluubtooda cabsata yani markii ilaahay la xusuusiyo oo la waaniyo oo hadal alle iyo hadal rasuul lagu waaniyo ayaa qalbigooda dareen qaadaa waa cabsadaa macna ma aha sida dadka gaalada iyo munaafiqiinta dad quluubtooda ingegtay ma aha oo dareenkii ka dhammaaday ee quluubtooda dareen iimaan baa ku jira dareenka iimaan mar alla markii la faafsana way dareen qaadayaan oo cabsidaasaa qalbigooda gelaysa macna waxay leeyihiin mufasiriinta sanadka qaar kamid a ah. waxaa laga wadaa ruuxu markuu dembi samayn rabo markii la yidhahdo ittaqi illah war ilahay ka cabso isagoo dembi doonaya ayuu qalbigiisu baraarugaya markaasuu dib u noqonaya macnaha ayib tilmaanta labaada lagu tilmaamay waxa weye aayaadka ilaah haddii lagu dul akriyo iimaan bay u kordhaysaa dadka mu'miniinta ah yani waxaa laga qaadanayaa sida ay leeyihiin jumhuur ulculamaa bal aimatu salaf say waxa weye waxaa laga qaadanayaa iimaanku inuu siyaado oo nusqaamo iimaanku waa shay marna hoos u dhaca marna kor u kaca xasribay kutusi macnaha oo waxaa kamid a macnaha asaaliibta balaaqiga xasriga loo isticmaalayo shay oo macmuul ah haddii la hormariyo yani taqdiim maa xaquhu takhiir hadday dhacdo oo shay xaqu lahaa in la dib mariyo lasoo hormariyo xasribay kutusaa macnaha haaliban tanoo kaleeto wey wacalaa rabbihim rabbigood oo keliya dushiisa ayay yatawakaluuna tala saaranayaan cid kaleeto tala uma dhiibanayaanoo kuma kalsoonaanayaan macna tawakulku marka waa dhowr qaybood waaye qaybi waxa weeye in yani ilaahay la tala saarto subxaana watacaala arimaha isaga mooya wax kale uusan awoodi karin keligii baaba kari karaba cidi kale ma kari karto arrimahaasoo ilaahay subxaana watacaala uu laga sugo oo isaga laga rajeeyo oo isaga macnaha wax wey laga adsado la weydiisto oo isaga lagu kalsoonaado arrimahaas qeybtaasi ku saabsan waa midka la yidhaahdo tawakulka cibaadada wey tawakulka cibaadada wey macana qeybta labaadna waxa weeye yani inuu ruuxu isku halleeyo oo cuskado oo ku kalsoonaado asbaabta muuqata asbaabta muuqata macnaha sida masalan yani ruux ka tabaroon oo dhaqaal ahaan oo kaleeto nin madaxa oo kaleeto yani hawlo nooca hawlo aada uga baahatay baad ayaga u tala saaratay tala saarashada noocaasoo kale iyagu waa asbaab wey iyagu waa asbaab yani in la adeegsado loogu talagalay ayaga xaggooda wax kama go-o ayagu inuu qalbigu ku xidhmona waa midda la diidaya asbaabtii markaa nooca hadduu qalbigu ku xidhmo oo ilaahaygii wax walba bixin jiray uu halmaamaayo waa shirki asqar leyihin culimadu shirkigii yaraa wey yani waxaa la doonayaa ruuxu asbaabta cusko oo isticmaal asbaabta isticmaal oo adeegso oo habeenin laakiin qalbigaagi mar walba ilahay ku xidhnaayo subxana wa tacala ilahay baa asbaabta wax ka dhaliya hadduu doonana aan waxba ka dhalinin saas way macanaa oo wax ka keena ama aan waxba ka keenin saas waxyaalaha addoommadu awoodi karaan haddii loo cuskadaa laga wadaa hadday waxyaalahayna awoodi karin haddii loo cuskadaayo taa way macnaha midda shirkiga ah sida dadkii geeriyooday oo kale iyo dawaaqiida iyo geedaha iyo qubuurta iyo waxyaalahaas oo wax la weydiisto la cuskado oo macnaha waxawy laysku hadleeyahay taas iyadu waa shirki wey shirki weyn wey macnaha islaamka lagaga baxay inama almu'minuuna kuwa mu'miniintiihi oo iimaankoodu dhamaystiran yahay aladiina kuwa idaa dukira allahu haddii ilaahay la xuso ay wajilad cabsanayso quluubahum quluubtooda oo cabsanayso waa argagixi wa idaa tuliyad haddii la akriyo calayhim dushooda aayaatu ilahay aayaadkiisa haddii lagu akriyana zaadathum waxay u kordhinaysaa aayaadkii la akriyabaa u kordhinay iimaanan iimaan u kordhinay munaafiqiinta iyaga haddii aayad lagu dul akriyo waxba usii yaadin mayso rabbihim rabbigood dushiisa yatawakkaluuna tala saaranayaan ilahay bay ku kalsoon yihiino hawshooda u dhiibanayaan wy macna wa qawlihi tacaala buu baab yahay odhahda ilaahay uu yihi yaa ayuha nabiyu xasbuka allahu waman itabacaka min almuminiin ya ayuha nabiyu nabiyow xasbuka kaafigaaga kugu filani allahu alla wey waman cidna ka ku filan ciddaasoo itabacaka ku raacday oo min almu'miniina mu'miniinta ahna allahu alla wey iyagana adiga ilaahay baa kugu filan ciddii ku raacday ee mu'miniinana ilaahay baa ku filan subxana wa tacaala waxay doonayaanna inuu siiyo waxay dhib ay ka cabsanayaanna inuu ka celiyo ilaahay baa ugu filan saas wey cidu ilaahay ku filay wax kale uma baahna wey marka alaysa allaahu bikaafin cabda soo maahin ilaahay soo adoonkiisa kuma filla ciduu ilaahay ku filan yahay kuna kalsoonaatay adigu ilahay ku kalsoono bixin oo meel kale ha u hanqaltaagin oo qalbigaaga meel kale ha ku xidhin ilaahay subxaana watacaala markaa waa kugu filan yahay haddii laakiin meel kale aada aado waa inagii soo marnay man tacallaqa shay-an wukila ilayh ninkii shay isku xidha oo ilahay intuu ka kalsooni baxo makhluuqaadkiisa kale isku xidho oo qalbigiisa ku xidhaay kuwa unbaa loo dayn oo loo tala saaran macnaha makhluuq haddii lagu tala saartayna waa tabartiisa waa laska ogyahay waxba kuga birin maayo macna marka ta ilahay ha seegin subxaana watacaala xasbuka allahu waman itabacaka waman itabacakadaas waxaa fiican in lagu cadfo yani yani faacilka allahda ah waxay noqonaysaa ilaahay baa kugu filan maya yani kaaftaa lagu cadfaya xasbuka kaafteedaa lagu cadfaya allah kugu filan waman cidna allah ku filan ciddaasoo itabaca ku raacdo min almuminiina saasaa fiican saasaana raajixa maxaa yeele qur-aanka markii la baaray oo aayadaha xasbuga kusoo aroortay laysu keenay xasbu oo ilaahay waxaan loo adeegsaday maba qur-aan kusoo aroormi saas maana ilahay keliya unbaa macnaha waxa weyaan wax kaafiya saa daraadeed waqaaluu xasbuna allahu sayu'tiina allahu min fadlihi warasuluhu soman xasbuna allahu warasuluhu laba dhihin xasbuna allahu sayu'tiina allahu warasuluhu iitaaga iyo siismada ilaahay iyo rasuulkiisaa laga dhigay laakin xasbu ilahay keliyataa laga dhigay sidaa daraaddeed ilahay keliya wax kaafiye waxay noqonaysaa xasbuka allahu yaa ayuha nabiyu nebiyow xasbuka kaafigaaga cidda kugu filayay allahu alla wey waman cidna isagaa ku filan itabacaka ku raacday oo min almuminiina muminiin ah waxaa la diidaya inaad tidhaahdo xasbuka kaafigaaga kugu filane allahu alla wey waman cidna way kugu filan tahay nebiyow ciddaasoo ittabacaka ku raacday oo min almuminiin ah ilaahay waa kugu filan yahay muminiintuna waa kugu filan yihiin saas macnaha la diidan yahay wy oo macnaha muminiintiina laga dhigo kuwa nabiga ku filan salawatullahi wasalaamu aleyh maya taasaa la diiday ilahay inaan ku filan nabigiisa wey wa qawlihi tacaala ayuu baab u yahay waman yatawakal cala allah ninkii ilaahay tala saarta fa huwa alla ayaa xasbuhu kaafigiisa ah ilahay baa ku filan wey macana ninkuu ilaahay ku filan yahayna ninna mahunguriyeyn karay ninna mahunguriyeyn karay walaa jidhi buusan ka cabsanayn walaa wuxuusan ka cabsanayn manaa waxay insi buusan ka cabsanayn walaa makhluuq kale uusan ka cabsanayn cidina mahunguriyeyn karto nin ilaahay subxaana watacaala hawshiisama hayo oo rabbi subxaanahu watacaala uu u talinayo oo ku kalsoon ninkaasna cidina iskuma taagi karaysa macnaha midna ma hunkurin karayo wixii dhib ee caadiya adduunka ilahay ugu talagalayo isagaba bani ugu jirto faa-ida ugu jirto ajir uu ka helayo oo maqaadiirta ilaahya way iska imaan laakiin rabbi subxaanahu watacaala nin uu difaacayo oo ilaalinaya midna wax ma gaadhsiin karayo macna laakiin yani addoon daciif ah oon tabar lahayn oo tabartiisu maxduuda iska tahay nin hoos galay oo yani dhib ka hoos galay ama dhef ka raadiyey kaasaa la go'samay macnaha waman yatawakal ninkii tala saarta cala allahi alla dushay ninkii tala saarta oo hawshiisa u dhiibta kuna kalsoonaadaay fa huwa alle xasbuhu kaafigiisa wey ilaahay baa ku filan cid walbana kaga filan wey wa can ibni cabaasin cabdullahi ibni cabaas waxaa laga warinayaa qaala inuu yidhi xasbuna allahu wa nicma alwakiil weedhaas ilaahay baa lagu filan cidna tala saartuuna u nicmo leeyahay hadalkaasi qaalahaa waxaa yidhi ibraahimu ibraahim baa yaa yidhi calayhi salaam xiina ulqiya markii lagu tuuray fi nnaari dabka markii lagu tuuray wa qaalahaa waxaa yidhi weedhaas muxamedun sal alay slam maxamedna wuu yidhi xiina qaaluu lahu markay ku dhaheen ina annaasa dadkii oo dhan ayaa qad jamacuu lakum idiin ururay ee fakshuuhum ka cabsada gaaloo dhan baa isukiin uruursatay warnimo wuxuu cabsada saa markii nabi maxamed lagu yihi salawatullahi wasalaamu calayhi ayuu isaguna hadalkan yidhi fazaadahum ereyadii hadalkii nooca ahaaye muslimiinta lagu yidhi zaadahum hadalkaasi wuxuu u kordhiyey mu'miniinta iimaanan iimaan buu u kordhiyey wa qaaluu waxayna yidhahdeen xasbuna ka lagu filani allahu alla wey wanicma alwakiil cid tala loo dhiibtana oo tala loo dirsadana isagaa u nicmo lahaaday alla subxaana wa tacala rawahu waxaa wariyey albuhaariyu wnasaa-i iyo macnaha bukhaari baa wariye xadidkaas yani waxay xadiidku natusaya yani fadliga ay leedahay ducada iyada ah ama kelimadaas xasbuna allahu wa nicma alwakiil yani macnaheedu waxa weye ilaahay baa igu filan ruuxu markuu dhibaato ku dhaco ama dhibaato uu ka cabsanayo ama wuxuun dhiba an ah loo soo sheego oo uu khatar galo ayaa la adeegsadaa xasbuna allahu wanicma lwakiil ilahay baa nagu filan cid tana loo dhintana ilahay baa subxaana wa watacaala uu nicmo lahaaday saas way macana fadligadana waxaa kutusaya nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam markii dabka lagu tuuray oo tolkii intay madii iyo tawxiidkii ku diideen kadibna ay dabka u shideen oo dabka ku tuureen ayuu hadalkaa ku dhawaaqay nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam nabigeennina wuu ku dhawaaqay salawatullahi wasalaamu calayh markii isagana lagu yidhi reer quraysheed iyo nimankii aanu isa soo uruursanayno dib ugu soo rogaal celinayno isagiiyo inta hadhayna inaanu cirib tiri rabno nabiga marka baxay salawaatullahi wasalaamu caleyh oo ka daba baxay oo meel xamraa al asad la yidhaahdo madiine aan ka fogeyn tagay ayaa warka loo keenay ee lagu sufyaan iyo odayaashii reer qureysheed iyo wax alla waxay urursan kareen wayna kusoo ragaan celinayaan markaasaa nabigu salawatullahi wasalaamu caleyh wuxuu yidhi xasbuna allahu wa nicma alwakiil arrintii loo soo sheegay oo waa lasukiin urursaday oo waa lasukiin bahaystayana iimaan inbayba ka qaadeenba iimaankaa igu siyaaday oo kalsoonibay kasii qaadeen ilahay ku kalsoonya subxana watacaala hadalkaana way ku dhawaaqeen marka nabiga ale salawatullahi wasalaamu caleyhi waa khalqi ilahay ugu fadli badanya ibraahim alayhi salaam xagga rususha waa fadliga nabig rasuulka soo raaca w maana nabigeena salawatullah waslamu aleyh labadii marka rususha ugu fadli badnayd hadday isticmaaleen kelimadaa fadligeeda intaasaa kutusaysa maana wacan ibni cabaasin qaala wuxuu yihi cabdulahi radi allahu canhuma qaala wuxuu yihi xasbuna allahu ilaahay baa nagu filan wa nicma alwakiilu mid la tala saartana isagaa u nicmo lahaaday oo macnaha waxa weeyaan lagu kalsoonaado ereyada iyadaa iyo kelimaadka iyagii qaalahaa waxaa yidhi ibraahimu ibraahim baa yii yaa yidhi oo ku dhawaaqay xiina ulqiya markii lagu tuuray fi naari dabka marka lagu tuuray calayhi salaam wa qaalahaa waxaa yidhi muxamedun sal lay waslam nabi maxamed lagu yidhi xiina qaaluu lahu markay ku dhaheen ina annaasa dadkii qad jamacuu lakum way idiin urureen ee fakshawhum ka cabsada dadkiibaa isu kiingidbahaystay oo gaal dhan isu tagtay warnimadooda lafihiina u dareeya oo lafadiina u tura oo nimanka iskaga celin kartaan ayara dhulka jooga markii lagu yidhi buu nabigu ku dhawaaqay salawatullahi waslamu caleyh fazaadahum hadalkaasi wuxuu u kordhiyey iimaanan iimaan buu u kordhiyey wa qaaluu waxayna yidhaahdeen xasbunaa kan nagu filanay allahu alla wey wa nicma alwakiilu min la saartana isagaa u nicmo lahaaday rawahu lbukhaariy wanasai baa wariyey fiihi masail baabka masail dowlaa ku jirta alula masalada koobaad waxa weeye ina tawakula kala saarashada ilaahay la kala saartaay min alfaraaidi waajibaadka diintay ka mid tahay il waajibaadka kuwa ugu waaweyn bay ka mid tahay waa tiirarka waaweyn tawxiidka waay tawxiid ma jira macnaha tawakul la-aan maxagee laga qaadanaya xagee laga qaadan inuu waajib yahay wa cala allahi fatawakkaluu in kuntum mu'miniin waxaa kaloo laga qaadanaya in kuntum mu'miniinana waa laga qaadan wa cala allahiga yani la hormariyena waa laga qaadan maana maxaa yeelay iimaankiiba hadii lagu xido tawakulka in waajib yahay kutusi mana athaaniyatu masalada labaad waxa wey anahu tawakulku min shuruut liimaan iimaanka shuruudiisu kamid yahay macnaha iimaanku ma asaxayo tawakul la-aan ma kaamil noqonayo ma dhamaystirmayo tawakul la-aan iyo tala saarasho la-aan maxaa kutusaya in kuntum muminiina baa layihi in kuntum muminiin haddaad iimaan leedihiin ilaahay tala saarta saas manaa macnaha iimaanku shartu wuxuu u yahay tawakulku u yahay athaliatu masalada saddexaad waxawy tafsiru aayat lanfaal aayadda suurat lanfaal kusoo aroortay la fasiro inama lmuminuuna aladina ida dukira allah wajilat qulubuhum waay aayadaas way maana oo waxaa laga wadaa muminuuna iimaankaas waa iimaanka kaamilkaa wey araabicatu masalada afraad waxawey tafsiru aaya aayaddii oo la fasiro aayaddaasoo fii aakhiriha suurat lanfaal aakhirkeeda ku taal aayaddaasina waa qawluhu tacaala ya ayuha nabiyu xasbuka allah waman itabacaka min almuminiin alkhaamisatu masalada shanaad waxa wey tafsiru aayati alaaq suuratu alaaq aayaddii kusoo aroortay ee iyadana la fasiro aayaddaasina waman yatawakal cala allahi fa huwa xasbuhu wey asaadisatu masalada lixaad waxa weye cidamu shani hadihi lkelima kelimadaas arinkeeda weynankiisa waay kelimadaas wey xasbuna allahu wa nicma alwakiil kelimadaas iyo weedhaas arinkeedu inuu weyn yahay wey macana anaha liana maxaa yeelay liannaha iyada qawlu ibraahiima nabi ibraahim hadalkiisii wey wa muxamadin iyo muxamed hadalkiisii wey calayhim asalaatu wassalaam fi shadaa'idi dhibaatooyinka dardaran dhexdooda markuu mid walba dhibaato weyn oo daran ay qabsatay ayay hadalkaa ku hadleen haddii labadii rususha ilaahay ugu fadli badnaa ay ku dhawaaqeenna de waxay kutusaysaa inay kelimo fadli badan oo fiican inay tahay oo in la adeegsado ay tahay marka inta awowow iyo sheekhawalow iyo isrihawalowda lagu hayo ee ilaahay addoomadiisa loo dhawaaqanayo xasbuna allahu wa nicma alwakiil carabka hala bara wey macana baabu qawli llahi tacaala afa aminuu makra allah falaa ya'manu makr allahi ila alqawm alkhasiruun baabkan wuxuu kaga hadlaya sheikhu baabu lmni min makr illah wlqunuutu min raxmat illah yani dhagarta ilahay oo laga raal laga laga aamin noqdo iyo naxariista ilahay oo laga quusto waa laba iska soo horjeedo labadaasuu kaga hadlaya makriga asalkiisa waxaa la yidhahdaa makriga asalkiisa waxaa la yidhahdaa in aad ruuxa aada iska soo horjeedaan ishaysaan aad ka gaadho waxa aad doonayso inaad gaadhsiiso inaad macnaha aada gaadhsiiso meel uusan kaa dareemaynin iyo dhinac uusan kaa filaynin intaad kaga timaado waxaad rabtay inaad ugeysato saasaa la yidhahdaa macanaha ruuxaad ishaysaan ilaahayse subxaana watacaala markii la yidhaahdo yani waxa weye addoommadiisuu dhagraa oo qur-aanka saa ay kusoo aroortahay waxaa laga wadaa alla subxaana watacaala addoommada markii la kari waayo wuu useeta dheereeya istidraaj wax la yidhahdo waa la daajiyaa waxbaa la siiyaa adduunka markay isku iloobaan oo isleeyihiin alalaha sidanaaba laydinku jecel yahay ismahadiyaan iyo ilaahay subxaana watacaala marka wuxuu kaga imaanayaa meel aynaka iskaba filayninba si kada ah yaa marka loo qabanayo ilaahay subxaana watacaala u ciqaabaya macna marka makriga kaasaa laga wadaa istidraajka iyo makriga iyo khidaaca iyo kulli waa isku meeshaasay wada gelayaan mar marka makrigu kamaal buu noqdaa marna sifatu naqsin buu noqdaa tilmaan ceebu mar noqdaa marna tilmaan wanaagsan buu noqdaa tilmaan wanaagsan marku wuxuu noqdaa makriga iyo dhagartu meel ay ku haboonad marka la dhigo oo cid gardarnayd oo la keri waayey marka makri iyo dhagar lagu sameeyo waxa weeyaan waa sifatu kamaal bay noqotaa markuu gardarro yahayna waa sifatu naqsi waay sidaa daraaddeed ayaan ilaahi subxaana watacaala si mutlaq ah aan loogu tilmaami karayn makri oo lama odhan karo ilahay maakir waay sifo loogama qaada loogama yani waxaw bixin karo magacna halkaa loogama bixin karay laakiin qur-aanka waxaa kusoo aroortay ilaahay ee lagu sifeeyey subxana watacaala oo sifatu ficlin a ah macna sifatu ficlin ilahay wuu dhagraa adoomadiisa marka dhagartu markay maqaamkii ammaanta ay joogto iyo yani waxa wey madxiga iyo kamaalka markay joogtona waa sifada ilahay isku tilmaamay subxana watacaala meel naqsi markay joogto iyo ceebna ilahay waa ka nasahaya subxana watacaala saas daraadeed baa si buuxda aan macnaha loogu tilmaami karaynin khidaaca la midhayan khidaaca iyaga la mid laakiin khayaanada iyada ilahay marnaba laguma tilmaami karayo khiyaanada maxaa yeele iyadu mar walba waa madmuum o way caayan tahay khiyaanadu waa macnaha meel yani lagaa filahayey wax lagugu ammaanaystay oo inaad wax ilaaliso lagaa filayay oo doomartay saa la yidhahda marka taa ilaahay marnaba laguma tilmaami karo laakiin kuwaa kale sifaadka kale qur-aanka waa kusoo arooreen sidaasaana laga wadaa baabu qawli llahi tacaala ilahay odhaadiisa ayuu baab u yahay ilahay yihi faafa aminuu miyay ka aamin noqdeen min makr allah ilahay dhagartiisa miyay ka aamin noqdeen falaa yamanu kama aamin noqdo makr allahi ilahay dhagartiisa ila alqawmu dad mooyaane alkhaasiruuna oo khasaaray waxaa laga hadlayay ummadihii iyo bulshooyinkii ummadan ka horeeyey ayaa laga soo hadlayay markaasaa ilahi subxaana watacaala yii afa amina ahlu lqura an yatiyahum ba'suna bayata wahum naa'imuun dadkii deegaanada ahaa miyay ka aamin noqdeen in uu cadaabka nabigu u yimaado ayagoo habeenkii baryayo habeenkii jiifjiifa mise waxay ka aamin noqdeen inuu cadaabka nabigu halaagga nabigu u yimaado amin barqikiiyo maalinimo ayagoo ciyaaraya afa aminu makr allahi bay marka ma dhagar ilaahay ka aamin noqonayaan dhagar ilaahay kama aamin noqdo dad khasaaray oo halaagsamay mooyaane saas wey macana macnaheedu waxa weeye amnigaa waxaa laga wadaa adoonku inuu isdhigto oo uu macnaha waxa weyaan xagga ilaahay subxaana watacaala wanaag mooye wax kalaba uusan ka filanin diyaargarowgiisiina uusan la imanin macna yani xagga ilahay waxaad ka filanaysaa inuu janno ku geyn doono oo aada jannadiisa geli doonto oo uu kuu naxariisan doono haddana wax diyaargarow ah iyo wax talagal ah iyo wax tabaabusho ah kaama muuqdo alamnu min makri illahi kaasaa la yidhahda caasi baa tahay oo dunuubtaad ku dhex jirtaa haddana waxaad leedahay ilahay uu jannayn doonaa saasaa la yidhahda waxaa marka ka imaanaya yani addoonkaasi wuxuu meesha ka saaro halmaamay rabbi subxaana watacaala inuu sabiicun xisaabi ah xisaabtiisu inay degdegto oo ciqaabtiisu ay daran tahay oo addoommadiisa uu a cadhoodo oo rabbi subxaana watacaala adduunka uu ciqaabta kusoo dedejin aakharana uu cadaab u qoro dadka dunuubta gala yani jaanibkii khawfka oo dhan buba dhinaca iska dhig saas maana marka waxa waxaa ka dhalata inuu adoonku marka uu camalka saalixa fududaysto oo uu manaa wax kastoo ilahay udhaweynayo uu iska fududaysto oo uu meel iskaba qorshaystaba inuu janno gelayo saas wey macana waa arrin halis a arrinkaasi waa halis sidaasoo kale markay dhacdo waxaa laga yaabaa adoonka ilaahi subxaana watacaala inuu risqiga u waasiciyo risqiga in loo waasiciyo oo loo barwaaqeeyo oo caafimaad la siiyo oo caruur la siiyo ayaa laga yaaba waxaa a ah marka hadana inuu maskaxdiisa sii gasho is yidhaahdaba alalaha adoo sidaa ahaa intan haddii lagugu sii daray waaba lagugu sii jecel yahay macnaha waxa kusii fogaadaba nacasnimadiisa ismana ogee dhagara ilaahay buu ku jiraa subxaana watacaala xasan lbasri baa wuxuu yihi mawasaca allahu calayhi falam yara anahu yamkuru bihi falaa ra'ya lahu ninkii ilaahay uu risqiga u waasiciyo oo aynan u muuqanin in la dhagran waayo ninkaas caqliga male buuri saas maana xadiid kaloo saxiixa oo macnaha waxa ibnu jariir iyo ibn abi xaatimna ay wariyeen ciraaqi iyana ay tasxiixiyeen ayaa nabiga wuxuu ku lehay salawatulli wasalaamu aleyh ida raayta ida ra'ayta allaha icطi lcabda min addunya cala macaasihi maa yuxibu fainama huwa istidraaj haddaad aragto ilaah oo addoonka adduunyada siinay oo adduunka wax ka siinay isaguna uu dembigiisii ku dhex jiro waxaad ogaataa addoonkaasi ilaahay dhagartiibu ku jiraa waa lagu soo maqanya saas way maanaa arrinka waxaa la doonayaa inuu isku halmaamo ilaahayna subxaanau watacaala ciqaabtiisii jidkay kusoo jirtaa goortii la qaban lahaa umaadhow marka saa ku talagal adoon laguu barwaaqeeyo haddana haddaad un xumaantii ku foofto lagaa kari waayo ma aha laguguma jecla waxaa lagu siiye adigoo dhan baaba macnaha waxa weyaan maaragtay waxaad ku jirtaa dhagar baad ku jirtaa maana halis baad ku jirtaa <clears throat> afa aaminuu ma waxay ka aamin noqdeen makra allahi ilahay dhagartiisa miyay ka aamin noqdeen falaa ya'manu kama aamin noqdo makra allahi ilahay dhagartiisa ila alqawmu lkhaasiriin dad khasaare mooyaan dadka liibaanay ee fiicane ayagu mar walba way iska jiraano way ka tabaabushaystaan oo way diyaar garoobaanoo camal saalix iyo iimaan bay ilo iyo kaga diyaar garoobaano way ka cararaan maana wa qawlihi tacaala buu baab u yahay waman yaqnatu yaa quusta min raxmati rabbihi ilaahay naxariistiisa maka ka quustaan ila adaaluuna kuwa lumay mooyaane hadalkani waa hadalkii nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam soo maaha markii loogu bishaareeyey isxaaq inuu dhalan doona isagoo isaguna da ahaa xaaskiisuna ay da ahay ayaa waxaa loogu bishaareeyey inuu u dhalan doono isxaaq markaasaa wuxuu yihi abashartumuuni calaa an massaniya alkibaru fabiba tubashiruun ma duqnimo inay itaabatay markay duqnimo itaabatay kadib baad wiil iigu bishaaranaysaan seed iigu bishaaranaysaan way macnaa maxaad iigu bishaaranaysaan leanna waxa weeye yani bishaaradu dhalmada ilmo la dhalaayo dad yaryar ee da-dii dhalmada aan dhaafin bay inta badan caadatan ka surowdaa ayaguna da-dii dhalmada waa dhaafeen markaasa waxay ku yidhahdeen basharnaaka bilxaqi falaa takun min alkhaaliqiin xaq iyo xaqiiqii wax jiraanu kuugu bishaareynay yani dadka ilaahay naxariistiisa ka quustay marna ha noqoni bale ha quusanin oo macnaheedu waxa weye ilaahi subxaana watacaala waxaan ka suuroobin xaggiisa ma jire adigoo da-oobay islaantooda da-oobay haddana wiilku siin karaayo maxaad uga quusan ilahay siismadiisa iyo naxariistiisa ha ka quusan markaasaa nabiy llahi ibraahim wuxuu yihi calayhi salaam waman yaqnatu min raxmati rabbihi ila daalluun sidoodaba ilaahay naxariistiisa kama quusto dad lumay oo ilaahay jidkiisa ka lumo habaabay mooyaane macnaa dad gefsan unbaa ilahay naxariista ka quusta waa gaalada wey macnaa waa dabeeca gaala lagu yaqaano inahu laa yay'asu min rawxi illahi ila alqawmu lkaafiruun gaalo unbaa ilahay naxariistiisa ka quusata subxaana wa tacala laakiin ruux iimaan leh iimaankaasu intuu dooniga ha la ekaadee naxariis ilahay xunbaa meel u yaalla unbaa doonaya haka quusan wey maana marka aayadana waxay ka hadlaysaa qaybtii labaad ee baabka qaybta koobaadi waxay ahayd alamnu min makr illah qaybta labaadna waxa wey alqanuutu min raxmat illah waa laba cudur oo halis awey halis awey tani waxay ku dhacdaa ruuxa markii cabsida ay ka tanbadato oo adoonku uu ilaahay cadaabkiisa iyo cadhadiisa iyo ciqaabtiisa baalacashadooda intuu ku fogaado ay qalbigiisa ka tanbataan ayaa waxaa ku dhaca cudur cudur ku dhaco ilaahay subxaana watacaala kuuba naxariisan maayo dembiilayaashaana u badan dadka dembiga ku dhaca dunuubta waaweyn gala ayaa u badan ilaahay kuuba naxariisan maayo cadaab baa agtiisa kaaga qoran saasoo kale markay timaado dadkaas cudurkaasi ku dhacay baa aayadani daaweyneysa war naxariis ilaahay ha ka quusanina way ballaahan tahay maxaa yl naxariis ilahay gaala unbaa ka quusata gaal waxba ku laakiin muslim iimaan leh intuu dooniba iimaankiisu ha dhamaado dembigiisuna intuu doona hala ekaade ilaahay subxaana watacaala waxunbaa agtiisa u yaala saas man marka saasaa la doonay labadaa jid baa loo dhexeeya ka horena wuxuu ka dhashaa rajaho lagu fogaado kana wuxuu ka dhashaa khawfka oo lagu fogaado labadaasaa mid walba la doonaya inaan lagu fogaanin loo dhexeeyo macna yani waxa weyaan altawasutu bayna alraja walkhawf saasaa la doonaya mana waman yaqnatu yaa ka quusta min raxmati rabbihi ilaahay naxariistiisa yaa ka quusta oo kama quusta wey mantu bimacnaa nafyibay iyo macnaha ka dhigan man yaqnatu ay laa yaqnatu kama quusta wey min raxmati rabbihi rabbigii naxariistiisa kama quusto ila daaluuna kuwa jidka gabsan mooyaane uma badna dadka hadda joogaay qanuudka iyo quusashada naxariista ilahay laga quusto uma badna laakiin waxay u badan yihiin waxa la yidhaahdo alamnu min makr illah saasaa dadka u badan yihiin sabab kale waxa weye yani caqaaidii murjiada niman murjia la yidhahdo dhib badan baa caalam islaamki soo maray oo firaqda luntay ee jidka ka hamuuday ka mid a nimankaasa marka waxay ka tageen caqiida khabiisa oo aada u liidata oo odhanaysa yani adoonku maadaama uu iimaanba qalbigiisa leeyahay dunuubtu waxa ma yeesho macsiyaduna iimaan yani iimaanka waxuma dhinto yani daacaduna iimaanka ma kordhiso rususha ilaahay kuwa ugu fadli badan iyo muminiinta ka ugu iimaan yarna iimaankooda waa isleegihiin waa isku iimaan haye wax kasta ood samaysana iimaankaaga dhibba gaari maayo caqaaidulmurjia la yidhahda suufiyada inta badan ayay ku hadhay caqiidadaas can dariiqi suufiyana bulshada uga soo gudubtay caqaaiddaasi maanaa suufiyada usoo gudbisay saa daraadeed baa waxaad arkaysaa ruuxu isagoo caasi oo dambiilo wuxuu ku dhex jira alla yaabayso ayuu haddana wuxuu leeya anigu ummatu maxamed baan ahayo janna waa imeel ol taas man qorshaada meel udejisanba isagana gacanta ugu jirta mudamana saasaa loo dagaya marka in yani ilaaha makrigiisa laga aamin noqdo laakiin alla maa tajid aad baad yaad u yartahay inaad aragto dad intay cabsidu ka tambadatay ay gaarsiisay inay ilahay naxariistiisa ka qustaan subxana watacala waa yaryahin dadkaas wacan ibni cabaasin ibn cabaas waxaa laga warinaya ana rasuula lahi sal lay slam rasuulku su-ila in la weydiiyey nabiga cani lkabaa'iri dambiyada waaweyn ayaa la weydiiyey dambiyada waaweyn baa wax laga weydiiyey faqaala nabigu wuxuu yihi salawatulli wasalaamu aleyh ashirku billah ilahay wax lala wadaajiyo wey ilahay iyo adoomadiisa wax la wadaajiyo wax laysugu isugu daro walyasu quusasho wey min rawxi illaah ilahay naxariistiisa laga quusto walmnu isdhigasho wey min makri illahi ilaahay dhagartiisa laska dhigto lasdhigto oo aan badel laga gelin oon laga diyaar garoobin saas maanaa laga aamin noqdo saddexda arimood buu ku sheegay aarkan cabdullahi bn cabaas laga warinayo xadiidkan sanadkiisa waxaa ku jira in la yidhahdo shadiid ibnu bishri nin la yidhahdo xaafid ibn xajar saduuq yukhti ayuu ku tilmaamay waa nin macnaa waxoogaa xifdigiisa wax ku jiraan laakiin xadiidka sheekh nasirdiin albani baa taxsiiniyey waa xasan xadiidku marka saddexda arimood buu ku sheegaya yani dembiyada waaweyn inay yihiin xadiidka ka dambeeyana isaguna dhowrku wuxuu macnaha ku daray isla iyaga ayuu macnaha waxay isaguna sheegay marka dunuubta waaweyn xadiisku wuxuu kutusaya dunuubtu inay kuwa yaryar iyo kuwo waaweyn la yihiin waficla waana sidaas qur-aankuna saasuu kutusaya in tajtanibuu kabaa'ira maa tunhawna canhu nukafir cankum sayiaatikum dunuubtu marka waa kala waaweynta dunuubta waaweyn waa kuwa ciqaab gooni a ah lagu sheegay adduunka ama aakhare in dadka lagu ciqaabayo ama shay uu ruuxu jecel uu ku waayayo ama dhibaata kugu imaan la yidhaahdo ama lacnad laga dambaysiiyo diinta waayan kuwaasaa la yidhahda cadho ilaahay iyo cadaab ilaahay iyo ciqaab ilaahay ama la yidhaahdo diinta waayan baa la yidhahda su'ila waa la weydiiyey nabiga salawatullhi wasalaamu caleyh cani lkabaa'iri dunuubta waaweyn baa wax laga weydiiyey faqaala nabigu wuxu uri sal ly slam ashirku billah ilahayo wax lala weydiiyo lala wadaajiyo addoommadiis waa ka ugu weyneye dembi kastoo la sheego sidaas mana walyasu quusasho wey min rawxi illahi ilahay naxariistiisa laga quusto oo adoonku is yidhaahdaba ilaahay kuu naxariismaayo subxaana watacaala maxaa rabbiga subxana watacaala naxariistiisu wax walbay ka ballaahanta addoonnadana way wada qaadaa way deeqdaa haddii asbaabtii naxariista ilahay aad ku geli lahayd adigu la timaado rabbi subxaana watacaala wuxuu u naxariistay boqol nafood oo macsuumo amin dilay ayuu ilahay unaxariistay subxana watacaala oo gaal cimrigiisao dhan gaalnimo kusoo dhamaystay iyo xumaan ayuu ilaahay subxaana watacaala laxadaadkii ugu dambeeyey noloshiisu ilahay ka tawba aqbalay subxana watacaala wixii hore o dhan la u dhaafay marka laa taqnatuu min raxmat illah ina allaha yakfir dunuuba jamiican ilahay naxariistiisa lagama quusto wax laga quusan karaba ma aha maxaayle dembi o dhan ilahay waa dhaafa subxana watacaala wlmnu aamin noqosho laga aamin noqdo min makri illahi ilahay dhagartiisa laga aamin noqdo ciqaabta ilaahay oo laska laysdhigto yani aan laguba talagelin inay imaanayso macna wa can ibni mascuudin cabdillah bn mascuud waxaa laga warinaya qaala inuu akbaru lkabaa'iri dunuubta kuwa ugu waaweyn alshraaku billah waa ilaahay wax lala wadaajiyo adoomadiisa wlmnu ka aamin noqosho min makri illahi ilahay dhagartiisa laga aamin noqdo wlqunuutu quusasho min raxmat illahi ilahay naxariistiisa laga quusto wlyasu quusasho min rawxi illaahi ilahay naxariistiisa laga quusto alqunuutu min raxmat illah waxaa lakala dhihi karaa iyo walyasu min rawxi illah yani alqunuutu min raxmat illahi waxaa laga wadaa wanaag aad doonaysay inaad hesho inaad i ka quusato tanna waxa weeye walyasu min rawxi illah dhibaato ku haysato in lagaa qaado aada doonaysay inaad ka quusato qaaditaankeeda saasaa macnaha fiican in loo kala duwo haddii kaleeto isku macnay noqonayaano laba jumlo oo isxoojinaya oo n yani tii hore macnay faaidtana ay faaideynaysay noqonayaan macna alshraaku billahi ilahay oo adoomaysa xadiidka waxaa wariyey ibnu jariir baa wariyey haythani baa majmac zawaaidka sidoo kale kusoo guuriyey wuxuu leeyahay oo majmaca ku leeyahay dabaraani baa kabiirka ku wariyey sanadkiisuna waa saxiix buu leeyahy riwaaya bazaar uu warinayo cabdullahi bn cabaas uu ka warinayo ayuu iyadana sheegay markaasuu yihi rijaasha sanadka cabdullahi bni cabbaasna waa rijaal muwafaquun yani rag la tawfiiqiyey maana adiga yani xasan inuusan ka hoos marin baa laga yaabaa waana aar cabdullahi bn mascuud koob akbar lkabairi dambiyada kuwa ugu waaweyni alshraaku billahi ilahay in lala wadaajiyo adoomadiisa in lala wadaajiyo wlmnu ka aamin noqosho wey min makr illahi ilahay dhagartiisa laga aamin noqdo wlqunuutu quusasho min raxmat illahi ilahay naxariistiisa laga quusto inuu ilaahay waxaa doonaysa ku siinahayaba inaad macnaha ka quusato walyasu iyo quusasho min rawxillaah ilaahay naxariistiisa laga quusto dhib ku haysto inuu ilaahay kaa qaadiba inaad ka quusato wey macna dunuubta waa bay ka mid tahay macna rawaa waxaa wariyey afarkaas cabdirasaaq baa wariyey sidoo kale ibnu jariirna waa wariyey isaguna fiihi masaail baabkan masaail baa isagana ku jirta alula masalada koobaad waxa wey tafsiiru aayat alcaraab aayadii fi suurati alcaraaf kusoo aroortay la fasiro oo aayadii ahayd afaaminuu makr allah athaniyatu masalada labaad waxay tafsiiru aayat alxijri suuradda xijri aayadii iyadana kusoo aroortay oo la fasiro waman yaqnatu min raxmati rabbihi ila daaluun aayaddaa iyadana athaalisatu masalada saddexaad waxay shiddat lwaciid goodiga iyo hanjabaada daraanteeda hanjabaada iyo goodigaasoo fiiman cid dhexdii ahaaday ciddaasoo aamina ka aamin noqday makr allahi ilahay dhagartiisa ka aamin noqday cidda ilaahay dhagartiisa ka aamin noqoto isdhigatay ee dunintu ku dhex jirta haddana janno isku halaynaysa raayinay doonaysaa rajo ka qabtaay ciddaasoo loo hanjabo loo goodiyo araabicatu masalada afraad waxay ihi shiddatul waciidi yani goodiga iyo hanjabaada daran oo loo hanjabay filqunuuti qusiga dhexdiisa yani hanjabaad daran oo iyadana ahaatay quusi ilaahay naxariistiisa laga quusta dhexeeda macnaa labadaba laysu hanjab tacaladoona marka hana quusanin hana isdhiganin asbaabtii intaad la timaado diyaargaroow camal saalixu wixii janno ku geyn lahaa ku diyaargarowdo waxaad udhexaysaa marna cabso oo ilaahay cadaabkiisa iyo ciqaabtiisa ka cabso marna rajada dhankeeda u kaco ilaahay iyo naxariistiisa iyo jannadiisa raje labadaa udhexey macna wallahu aclam sal allahuma waslama calaa nabiyina muxamedi wala alihi wasaxbi wasalam walaalayaal darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wa barakaatuh